alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah slma wbaaraka clى nabiyina mxamedi wclى alih wصaxbih ajmaciin subxaanaka laa cilma lana ila ma calamtana inaka anta alcaliim اlxakiim allahuma calimna ma yanfacuna wanfacna bima clamtana wzidna cilma huda ama bacd yaqul llahu tabaaraka w tacala fi kitaabih اlxakiim أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تبارك الذي جعل في السماء أبتمون واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية خالدين فيها حسنة مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما alxamdu alxamdulilah walaalayaal ilaahay subxaanah wa tacaala ayaa mahad iska leh allah subxaanahu wa tacaala keenay beytkan ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan ilaahay subxaanah wa tacaala ka barayaa inuu kulankeenna naxariistiisa iyo sakiinadiisa ilaahay subxaana wa tacaala uu kusoo dejiyo allana subxaana wa tacaala naga dhigo kuwa hadalka dhegeysta kiisa wanaagsanna raaca الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم ulو اlalbaab kelimadayda sidii horey baa loo baahiyey oo loo sheegay waxay ku saabsan tahay yani faqriga cudurka faqriga iyo islaamku sida uu u daaweeyey xaggee buu ka joogaa islaamka iyo sidee buu islaamku u daaweeyey kelimada fakriga waa wax la-aanta ama waxyarida qofku wax ku filan oo deeqa faqiir waxaa la yidhaahdaa qof wax ku filan aan haysan oo noloshiisa daruuriga ah kaafin karta ha noqoto hoygiisa ha noqoto eh, quudkiisa ha noqoto wixii uu xiranayo eh, masruufkiisa iyo marashadiisaba wixii daruuriyaadka u ahaa eh, qof aanay qof aan haysan oo wax badan aan ka haysan oo macnaha eh, aanay ku filnay haddii masalan ay tahay kifaayadiisa inta uu cuni lahaa isaga iyo ilmihiisa inta hoostiisa joogta hadduu maalintii u baahan yahay boqol karoon masalan boqol karoon hadduu u baahan yahay wuxuu haystaa toban karoon keliya sare iyo reerkiisa iyo ehelkiisa iyo quudkiisi oo dhan ama labaatan koron keliya uu haystaa waxaa ka maqan ilaa sideetan koron uu u baahaya intii baahidiisa yar daruuriga ahay dabooli lahay faqiirka qofkaas aan wax haysan ama boqolkiiba aan waxbaba ka haysan wey <clears throat> eh, waxaa ku dhow oo lamid ah miskiinka miskiinku laakiin xoogaa uu ka roon yahay waxay dhahaan culimadu waa qof intii badnayd haysta laakiin waxbaa ka dhiman ama intii maanta uu cuni lahaa keliya u haystaa beri ma haysto ah, beri ma haysto ama qadadiisu waa haystaa cashadiis ma haysto kaasna uu miskiin ee labadaba qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala wax la-aanta iyo baahida iyo gaajada ayaa ku agdhow faqiirka iyo miskiinka ilaahay qur-aan kariimka uu ku tilmaamo addoomahoo dhani markii si loo eego waa wada fuqaro ilaahay subxana wa tacala inay wada faqiir yihiin buu ku tilmaamo ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay u wada baahan yihiin oo qani ah yaa ayuha annaasu antum lfuqaraau ila allah antum lfuqaraa maantii waxaad tihi fuqaro wallahu huwa alghaniyu lxamiid faqiir waxay u yihiin bani aadamkii oo dhan yaxtaajuuna ilaa gayrihim qayrkood bay u baahan yihin marba hadduu marka keyrkiis u baahan yahay waa nooc min alfaqr faqiir way allahu waxdahu tabaaraka wa tacaala laa yaxtaaju ilaa axad saasuu qani u yahay maa yaxtaaju ilaa hayrihi marka ma aha keliya faqiirnimadaasu bani aadamku wax la-aanta keliya ma ahaanu xoolo haysan may isaabku isagoo xoola haystaa ayuu yahay faqiir waayo faqiirku waa baahi qabaa keyrkiisna waa u baahan yahay antum lfuqaraau ila allahi ilahay ku baahantihin oo faqiir u tihin wallahu huwa alganiy lxamiid oo insaanka kiisa xataa xoolaha haystaa haddii uu xanuunsado oo erkiisu u baahanya u baahan yahay mid daaweysa wuxuu u baahan yahay qof qaada si uu curyaan noqdo ama uyan lixaadkiisa isticmaali karin wuxuu u baahan yahay cid caawisa oo qaada oo kursiga saarta oo gaariga saarta oo sariirta saarta duu xanuunsado wuxuu u baahan yahay cid daaweysa hadduu cabsado ama cid ka baqo wuxuu u baahan yahay cid difaacdahu nabadgelis ah, oo waxa uu ka baqayo ka nabadgelisa ama ka difaacda marka waa faqiir wallahu waxdahu huwa alghaniy ah, huwa alghaniy wa antum alfuqaraa dhinaca kale bani aadamka sidiisaba kulligiis faqiirnimadiisu waa daati isagay ku isagay ku samaysan tahay bani aadamkay ku samaysan tahay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxdahu huna wa hani lidaatihi laa yaxtaaju ila axad bidaatihi buu qani ku yahay laakiin insaanku sidaas maaha bidaatihi buu faqiir ku yahay daatadiisaa faqiira heerar kala duwan buu maraa maalin waa gaajaysan yahay maalin waa dheragsan yahay maalin waa xanuunsan yahay maalin waa caafimaad qabaa maalin waa murugeysan yahay maalin waa faraxsan yahay maalin waa daallan yahay maalin waa nasan yahay waa faqiir daati marka waxaaladahaas dhibaatada ah ku jiro sidiisu uu yahay faqiir maa yastaqilu isaga keligiis waa isma tarsanka marka taas waa dhinacaas insaanku kooda yahay faqiir laakiin fakriga hadda aan ujeedno noociisa waxa weeye nooc ah waxaysad la-aanta iyo gaajada fakriga kaas weye kaan hadda ka hadlaynaa oo mushkilo ah <clears throat> mushkilo weeye bani aadamka soo wajahda inuu gaajooda inuu waxaysan waxyaryahay ama waxisir yihiin ehm, waana dhibaato weligeed jiri jirtay oo bani aadamka ilaa yoman aana haysan adduunka hadda jool waxaa leeyahay ugu yaraan rubuciis faqri buu ku nool yahay taxta alfaqr bimacnaa ma heli karo wixii daruurigiisa qutriyoonkiisa ahaa oo uu gaajaysiiyay dowlada badan bay ku badan yahay dhul badan ku badan yahay adduunka ah waxaa jira qaxooti badan waxaa jira dad dhulkoodii degan aan wixii haysan qutu daruurigii haysan yeel ay qaarkood gaajo u dhintaan reer qaarkood gaajo u dhintaan qur-aanka kariimka kelimada fakriga ilaahi subxana wa tacaala aayado badan kusoo qaaday waxaa ka mid a ah ilaahi subxaana wa tacaala dadkaas fuqarada ah xuquuq inuu u yeelay la siiyo oo zakada ay kamid tahay inama asadaqaatu lilfuqaraai walmasaakiin wlcaamiliina calayha wlmualafati quluubahum ila akhir aaya sideed sashuuto waxaa ugu horeeya fuqaraa masaakiin waxaa kamida masaakiinta ilaahi subxaana wa tacaala halka meel badan kuxusay kalaa bal laa tukrimuuna alyatiim walaa taxaaduuna cala طacaami lmiskiin walam nakun nuطcimu lmiskiin أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين marka ilaahay subxaanaه wa tacaala faqiirka uu ku tilmaamay waxaa ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka kariimka ah iyo sunnada nebiga calayhi الsalaatu wasalaam ku ammaanaya xoolaha inay yihiin nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala bani aadamka uu ku galladaystay maalku iyo xooluhu inay yihiin nicmo iyo ziinad iyo qurux noloshan ilaahay subxaanahu wa tacaala uu bani aadamka ku galladaystay owsi almaalu walbanuun ziinat lxayaati ddunyaa ilaahay subxana wa taala wuxuu ka dhigay ziinadii quruxdii adduunyada waa maal quruxdii adduunyada aayad kale ilaahay subxana wa tacaala wuxuu ku tilmaamaya xooluhu inay yihiin nolosha waxa ay ku taagan tahay noloshiina waxa ay ku taagan tahay walaa tu'tu sufahaaa amwaalakum alatii jacala allahu lakum qiyaama sufahada yani dayacaya ha u gacan gelinina xoolihiina xoolahaasoo ilaahay subxaana wa tacaala uu ka dhigay ta noloshiina ku taagan tahay maxaa dhacay xoolahaas baad ugu baahan tahay quudkaagii yani hoygaagii wixii aada gashan lahayd wixii aad ku socon lahayd wixii aada ku shaqaysan lahayd kulligiis wuxuu ku taagan yahay xoolahaasaa ilaahay subxaana wa tacaala sabab uga dhigay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ilaahay subxaanahu watacaala ducooyinkiis ka mida inuu weydiisto alle subxaanahu watacaala xoolaha inuu weydiisto xoolaha inuu weydiisto iyo hodanimo inuuyan cid u baahane ilaahay hani ka yeelo haninimo weydiisto wuxuuna ilaahay ka magan galay faqiirnimada fakriga ayuu ilahay ka magan galay fakri oo waa kan alle subxaanahu watacaala baryayo allahuma inii asaluka alhuda waltuqa walcafaafa walghina ila ku weydiisanayaa hanuun iyo taqwo ilaahay subxaana wa tacaala dhowrsanaan iyo hodannimo walcafaafa walghina wuxuu ilaahay ka magangelayaa gaalnimo waxa ugu xun ah oo dembi ugu xun la taalo wuxuu ku xejiya fakri fakrigu waxaa gaalnimadaas ugu xejiya dhibaatooyin badan u keeni karaa qaar baa laga yaaba inay u gaaloobaan ama qofku inuu u gaaloobo fakriga dartiisa waxaysan la-aanta inuu u gaaloobo markaasuu leeyay nabigu alayh isalaatu wasalaam acuudu bika min alkufri walfaqr isku xejiy acuudu bika min alkufri walfaq hadda ka warba xero qaxooti ay joogaan soomaaliya dhalinyaro yar yar weydiina haddaan kiniisada u galno yacni gaaladan wax ka rabnaa laakiin maaha diinta inaan ka tegayno diintii baan ka tegayno diinta iyada kama tegayno islaamku waa haysnaa laakiin gaaladan haddaan wax kaga qaadano waa idinla soconaynaayo waa maaragtay kristaankaasaan idinkula soconayna wax madnad yeeleysaa haddaan anagoo mudahamusa maxaa dhacay kugu khasbay la-aanta waxba haday dhibaata ku noolnahay baa jira hadday wax bixinayaan ka qaadan karnaa sidaas ma uga qaadan karna maxaasuu uga cawdbilaysta nebigu alayhi salaatu salaam ilahay uga magan galay acuudu bika min alkufri waalfaqr maxaa dhacay fakrigaas gaalnimayna qofka geeyaaba dhici karta dad badan oo nufuustooda daciif tahay oo iimaankoodu daciif yahay oo caqiidadooda daciif noqoto waxaa laga yaabaa inay diintoodii uga fidnoobaan fakrigaas dartiis ama wax haysad la-aan ama waxyala-aan inay uga baxaan ama uga fidnoobaan marka islaamku ma aha inuu yani soo dhaweynayo fakrinimada dadka muslimiinta ah waa maalku waa nicmo inay tabcaan oo helaan oo yeeshaan waa arin wanaagsan oo islaamku uu jecel yahay oo uu soo dhaweynayo bal ku dhiirigelinayo islaamku dhiirigelinayo marka waxaan rabnaa waxyaalaha islaamku iyo shareecada islaamku inaan xoog saarno ugu talagalay inuu xalliyo mushkiladaas bulshada inuu ka xalliyo oo aan laga helin faqiirka uu ku yaraado ama laga tirtiro oo fakhriga laga laga dheereeyo oo bulshada bulsho haysata ay noqoto siduu islaamku u dhiiri gelinayo ayaa rabnaa inaan wax yar ka tilmaano oo midda koowaad ilaahay subxaanahu wa tacaalaa wuxuu addoomihiisa ugu yeeraya oo u tilmaamaya dhulka inuu ilaahay subxaanahu wa tacaalaa arsaaqad uga buuxiyey arsaaqadaas marka ay raadiyaan oo lasoo baxaan huwa aladi jacala lakum اlarda daluula famshuu fii manaakibiha wakuluu min risqihi wa ilayhi nushuur leeyihiin culimadu aayaddaa waxay yacni tusinaysaa amar ah in dhulka risiqiisa muslimiintu ay ka shaqaystaan oo lasoo baxaan famshuu fi manaakibiha wakuluu min risqihi wa ilayhi nushur sidaas oo kale ilaahay subxaanahu wa tacaala maalinta jumcada markii dadku ay u yimaadaan salaada kadib inay arsaaqdii ilaahay subxaanahu wa tacaala raadiyaan oo foofa faidaa qudiyat asalaatu fantashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah fadliga ilaahay raadi oo risqe way ilaahay subxaana wa tacaala markaa doonta shaqaysa intashiruu fi lardi wabtaguu min fadli illah wadkuru llaha kafiira lacallakum tuflixuun marka ilaahay subxaana wa tacaala horta risaaqad buu dhigay wuxuu soo dejiyey xoolihii wuxuu ilaahay subxaana wa tacaala dhulkii ayuu sakhiray badihii ayuu sakhiray oo laga cunayo arsaaqdii ilaahay subxaanahu wa tacaala baddii way buuxdaan berrigi waa buuxaa xoolihii waa buuxaan arsaaqadii ilaahay subxaana wa tacaala wuu buuxiyey dhulkaas oo buuxa ayuu leeyahay alle subxaanahu wa tacala arsaaqda socon xoolihii kale nooca xoolihii alancaama waalancaama khalaqahaa lakum idinku ilaahay dina lakum fiiha difun manaafic ya wa minha ta'kuluun waad hilibkoodi baad cunaysaan dhogortoodii baad dhar ka samaysanaysaan <coughs> waad deebsanaysaan walakum fiiha jamaalun xiina turiixuuna wa xiina tasraxuun wataxmilu ahqaalakum ila baladin lam takunuu baaligiihi ila bishiqi lanfus ina rabbakum lara'uufu raxiim wاlkhayla wاlbidaala wاlxamiira litarkabuuha waziinata wayaruju ma la taclamuun dhinacaas xoolihii baa ilaahay subxana wa tacala leeyahy saasuu idinku sameeyey dhan kale ilaahay subxana wa tacaala biyihii iyo roobkii iyo webiyadii buu ilaahay subxaanahu wa tacaala inas huwa aladii anzala lakum min asamaai maan lakum minhu sharaabun wa minhu shajarun fiihi tusiimuun yunbitu lakum bihi zarca wazaytuuna walnakiila walacnaaba wa min kuli hamaraat miro kasta inaad kula soo baxdaan ina fi dalika laaayata liqowmin yatafakaruun intaa ka sokow badii haddana ilaahay wuu idin sakhiray wa aladii sakara albaxra lita'kuluu minhu laxman tariya waxaad ka cunaysaan hilib yani fresh ah. inkasta oo qolooyinkaan qaraabadana ay qaarkood aanay hilibkaa freshka ah cunin oo ilayihin hilib meesha kuma jire lama cuni karo minhum asayid cabdullahi cabdillaahi sayid baa ka mid ah. inta badda nicmadaas ilaahay sheegayo ku jirta wahuwa aladii sahara albaxra litaakuluu minhu laxman طariya watastakrijuu minhu xilyatan talbasuunaha ya nicmo kalena waa lagala soo baxayaa badii oo yani laysku qurxiyo ya wa tara lfulka mawakira fiihi walitabtaguu min fadlihi walacalakum tashkur maraakiibtii iyo doonyihiina waa dul socdaan oo gaadiid bay idin yihiin oo badaacadiiba alaabtii baad ku qaadanaysaan tijaaradii baad ugu kala gooshaysaa wadamada marka badii iyo berigii iyo xoolihiiba adduunka ilaahay subxana wa horta wuu sakiray eh, wuxuuna ilaahay u sakiray dadka bani aadamka inay cunaan bani aadamkii marka qaarna arsaaqadaas beriga iyo badda iyo buuraha ku jirta waa ka shaqayn oo wuu raadin oo wuu soo saar dahabkiibu la soo bixi troolkiibu la soo bixi ya badda waxay wixii ku dhex jiray buu la soo bixi korontadiibuu kala soo bixi biyihiibuu ka cab mirihiibuu kasoo kala soo bixi yani beerihii falan cuntadiibuu kala soo bixi wa min kulli thamaraati ilaahay subxana wa tacaala sheegay ee ku nicmaysta bay kala soo bixi ya qaarna waa iska ag fadhiyaan ma yaqaanaan siday uga shaqaystaan ama waxa weeye waaba maaragtay dad lazy ah oo caajis ah oo shaqo aan rabin barqadiibuu iska soo kacaya afar saac subaxnimo ayuu rabaa inuu iska soo kaco waanuu shaqaysaa nina wuxuu jarmaadayaa xidigaha markii ay soo baxaan buu jarmaadaya oo berrigii qodaya oo baddi gelaya oo berigii maraya oo adduunkii arsaaqadii ilaahay subxaanahu wa tacaala rabaa inuu la soo baxo marka labadaas ilmo aada noqdeen qaarkood markaa inay qaarka kale u bahdaan qaarna faqiir noqdaan oo iyagoon asal ahaan ilahay faqiirnimo ku qorin wada shaqaysta risiqaas waa idiin siman yahay qaarna inay fadhiistaan oo maaragtay ay ka shaqaysan waayaan ama aqoon u yeelan waayaan kadibna ay baahi iyo fakhri ay arrintaasu baddo ayay noqon waa qodobka labaade islaamku wuxuu xal uga dhigayaa arrinka fakhriga in dadku shaqaystaan wuxuu islaamku geliyaa oo shareecada islaamku ay nafaraysaa inay dadku shaqaystaan inay dadku shaqeeyaan waqul icmalu sayara allahu camalakum rasuul ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dadku inay shaqeeyaan oo dadaalaan oo jarmaalaan nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ummadiisa ku dhiirigeliyay inay jarmaadaan oo arsaaqda ilaahay raadiyaan sidaas darteed buu yidhi buurika liummatii fii bukuuriha buurika liummatii ha fii bukuuriha ummadayda waxaa barakada loo geliyey ya jarmaadada inay jarmaadaan haddaad cilmi u jarmaado barakaa jirta waqtiga haddaad u jarmaado haddaad ka seexatona barakadaas waad gafaysa shaqada iyo bayc mushtarka iyo tijaarada iyo shaqayskaraa baraka ku jirta jarmaadada haddaad ka seexatana barakadaas waad ku dhaafaysa hadda waxaan aragnaa cagsi waddankeenna haddaad tagto salaada fajar markaan tukanay kabacdi banaanka usoo baxay gaari baan kaxaysanay magaalada dhex mara magaalooyin magaalada soomaaliya wax shanqara oo dhaqaaqay waan waay war dadkii aab waa la hurdaa waa shantii subaxnimo iyo xoogaa ma agoon la tukanaya koob iyo toban saacadood ee la tukado shanta shanta iyo xoogaa shantii rubi shantiiyo labaatan ya dhulka soo iftiimay ya lixdii camal ay ku dhowdahay wax dhaqaaqay ya aayad mid eh, taayir samaynaya ama makanika oo samaynaya male xaafis ama dukaan male meel aada u dhaqaaqdo wax jidka maraya wax shaqadiis u socdo warshad wax u socdo beer wax u socdo xoola wax u socdo fuufinaya bad wax u socdo midna ma hayso ya bilcagsi taa arrintaa ka duwan waagii aan yaryarayn maxaan arki jirnay arrinku saa ka duwanaan jiray calal aqal waad ku shaqayn jiray waa la shaqayn jira aroorti baa la jirmaani jira dukaanka furaya salaadii markuu salaada masaajidka uku tukado kabacdi dukaankiisu fuujo ninka badda aaday baddu aadi jiray aroorta ka hor salaada subax ka hor ayuu badda aadi jiray shabaagtiisa qaadin jiray maalintii o dhan baddu ku maqnaanayaa kalloonkiisa iyo wixiisu soo qaadanaya walidaalika intaas soo warshadood baa shaqaynaysay oo waxay ka shaqaynaysay inay kalluunkaa dadkaasu soo yani dabayaan oo soo jillaabayaan ay warshadahaas keenaan warshadahuna ka shaqeysa warshadu iyadu iskeed uma soo jallaabi jireen ya warshadu iyadu iskeed ma lahayn warshadihii soomaaliya waa u furnaan jireen ya xeebtan bariga yani ba baxr axmar ilaa dhowr warshadooda ka furnaan jira an magaalada ku dhashay qandala qandala warshad baa ka furnaan jirtay lixdameeyadii la furay xaabo meel la yidhaahdo oo aad aada uga sii fogeyn oo xagga barigaa ka xigta warshad kale ka furnaan jirtay oo kalluunka samaysa tuunada samaysa kadib dikacaanka laba warshadood ku dartay haddana aaggaas waayo aag tuunada kalluunka ugu badan yahay las qoray baa haddana warshad warshadkaada ka furay haddana koonaha shisha oo meel bolimog la yidhaahdo ayaa haddana warshad afraad laga fura afar warshadood baa xeebta waxa soo shaqeeyaana waa dadka meeqa dadaa shaqo ka heli karaa meeqa dadaa badda soo shaqeynaya oo warshadaasu quantitieska ay u baahnayd ama tiradii ay u baahnayd oo maalintii ay ku shaqeyn lahayd dadkaa soo shaqeynaya oo badda intay aadaan badda kasoo saaraya intaa ka badan dabcan eh, kasokow dawladdu iyadu waxay lahayd ee eh, warsha dhanka ilaa iyo kismaayo iyo raskamboni iyadana waxaa ku oolaa bashadooyin dambe waxaa la sameeyey iskaashatooyin iyo waxyaalo kale iyo muasasaad kaletaa la sameeyey macna shaahidkan ka qabo waxa waaye yani waxa weeye badan waa la jarmaadaya calaa kulli xaal waxaan arki jiray markaan yaraa dadku iyagoo salaada subax ka hor dooyahoodii ku dhacaya oo badda aadaya cuntadoodii wata sanduujyadu sida hadda halkan dadka markay warshada aadayaan bad halkan waxaad aragtaa qofka islaanta waxay usoo duubaysaa ama wuxuu guriga kasoo duubanayaa sandawij ama xoogaa qadadiisii ama blastic buu ku ridanayaa meel waxiis cuntada ahayd warshadu iyo warhouseka iyo shaqadii buu aaday maxaa wadataa qadadiisii wataa saasoo kale aan arkii waagaas qofkii waxiisi qadadiisii waa wataa badduu aadaya maanta o dhan badduu ku maqnaanaya galabtu soo noqonaa waqtigaan oo kale soo noqonaya badu baddu kusoo qadaynaya ya ku kalena beertuu aadaya ya beertu aadeen oo wax kale maba cunaya <clears throat> markii aan toddobaatanayadii eh, iskuulka dhiganaynay oo eh, ay maaragtay eh, ololihii reer miiga ardayda na la yiri ka qayb galaa oo aan wax dhigaynay baadiyaha aniga waxaa la geeyey baadiyaha jowhar ardayda ku jirno iskuulka iyaga iskuulka hawlwadaanka xamar waxaana la geeyey jowhar baadiyaheeda marka sanadkaas aan baadiyaha joognay oo aan dadka reer baadiyaha farta baraynay iyo qoraalka ma aanaan cunin wax aan wadanka lagu samayn maba aanaan cunin maba aanaan arag wax kale masago iyo galley dhulka laga soo goyay beerta hadda laga soo goyay ninka beeraleyda isagaa waxa la cunayna beertiisu soo falaa subaxdii aadaa galabtiina annaguna casharadaan dhihi beertaas wixii laga soo saaray ayaan ku quraacnaa ku qadaynaa ku cashaynaa xoolahan caanihii laga soo lisanna waa ku darsannaa hilibkii laga goyana waa ku malaysanaa waa qurnaa wax haba yaraatee laa bariis walaa baasto walaa cunto kaleeto dibad laga keenay walaa caanaboone walaa yani maaragtay ma ma ayan jira ya Ah, boorahaas aadka hadda wadanka ugu batay hadda soomaaliya haddaad tagto marar badan yani shaahii canabora lagugu cadayo caanihii lahay canabora lagugu lagu yihahdo canabora lagu soo qasaya wax walba la yihahdo canabora meel walba ordaaya baad arkaysa iyadoo wadankii xoolahay ka bateen wadankii xoolahay ka bateen canaboorahan aad cunayso dollar baa lagu soo gaday holan baa laga keenay ama denmark rasmis oo kun yaal kun oo kilomitr ku jirta adiguna xoolaa haysato adaaba ka xoolo badanba denmark lo-deeda laga soo darsay denmark dhan lo-deeda shan boqol oo kun waay shan boqol oo kun oo neef waay statisticska cado iyaga shan boqol kun oo neef soomaaliya lo-deeda afar milyan iyo barwan afar milyan iyo bar lo ah ninkii haystay ayaa wuxuu caanaha booraha ah, ah a ah oo aan laga cunayn aan laga cabin wadankii waddankan samaynaya ayuu soo iibsanaya dollar buu ku soo iibsanaya isagaana afar milyan oo oolaa haysta oo lo haysta xagee ka xagee ka xagee ka qaldan tahay ma maxaa ka jira see ku dhaca nus milyuunka ninkii haystay baa kuusoo diray carab marka ma jirin mana badnayn zamankaas aan sheegaya sababaha u badanna waxa waaye aqoon daro iyo shaqo yari dabcan nidaam la-aan dowlad la-aan maamul la-aan corruption waxyaalahaasoo oo kalena way caawinayaan laakiin asaasku waxa weeye hawl hawlqabad la-aanta iyo aqoon daraan xoolihii la haysto aan laga shaqaysanayn shaqana aan laga qabanayn lana aqoon sida looga faa'iidaysto dowlad kaa caawinayso iyadu maalgelinaysa oo ku dhaqaalaynaysa dadkiina aanay tobanka shirkadood oo caanaha keliya adduunka qaybiya ugu badan hal shirkad sweden iyo waxaa isla leh norway sweden iyo waxaa isla leh denmark arland la yidhaha shirkad arland wax caanaha keliya ka shaqaysa iyo wixii ka soo baxay keliya adduunkana dawladaha tobanka ah oo ugu waaweyn bay kamid tahay tobankaa shirkadood calam alislaami hal shirkadii kagama jirto hal shirkadii waa maraykan faransiis australia switzerland norway eh, waxaan dhiraa denmark ingiriis Eh, hola. marka islaamku xalka uu fakhriga ummaddan kaga waxgeliyay oo xal badhiga waxa weeye inay dadku shaqaystaan islaamka iyo shareecada islaamkana qofka aan shaqayn isagoo xoog lehna waa qof ceebaysan shareecada islaamka qof ceebaysan daanu shaqaysa nin baa u yimid nabiga caleyhi salaatu wasalaam wuxuu yihi waxaan uu baryay waxbaan u baahanahay nin xoog dhow nabigu caleyhi salaatu salaam wuxuu siiyey xarig wuxuu yidhi hor soco aada jabadkaas iyo buurta aad xaabo soo gur xariggaas ku soo xiro soo dusha soo saar suuqa geey iibi asbuuc kadibna aanu arko asbuuc kadib ninku wuxuu soo noqday isagoo xoolana kasbaday waxna sadaqaystay naftiisiina ku filnaaday saas darteed buu nabigu alay sla slam wuxuu yii lian yaxtatiba axadu midkiin inuu xarigiisa qaato oo xaabo soo guro oo iibiyo xadiiska bukhaari ayaa ka khayr badan inuu cid wax weydiisto cid inuu wax weydiisto cidday doonto ahaato dawlad ha ahaato qof bani aadam kale ha ahaato inuu cid wax weydiisto taasaa uga khayr badan mana waa shaqeeya wuxuu yihi nabigu calayhi isalaatu salaam risiqa ugu wanaagsanoo qofku cuno waa risiqa gacantiisa uu ka cuno shaqadeeda gacantiisa uu ka cuno shaqadeeda gacanta ka shaqa waina nabiy allahi daauud kaana yakulu min camri yadihi birtu tumi jiray samayn jiray birta ayuu tumi jiray nabiyadiina saas u shaqayn jireen calayhim salaam qaarkood waxay ahaayeen kuwa yani alwaaxda iyo faryaamada waxa la yihahdo ama alaabtan maxaa albaabada iyo daqadaha iyo guryaha iyo alwaaxyadooda sideeda ya carbentrda qaarkood waxay ahaayeen birta qaarkood waxay ahaayeen inay waxdubaan qaarkood tijaaro inay sameeyaan suuqa dukaama ay wax ka gadaan ya nabiy llahi nuur alayh salaam markaa in camal kale xagga tijaarada xirfadda iyo tijaarada taas gacantii wey gacanteedu qof ka shaqeeyo dhanka kale wuxuu ku amray nabigu calayhi salaam ummadda ku dhiirigeliyay inay ganacsiga ka shaqaystaan ganacsigeeda ka shaqeeya taasna waxaa u daliila leeyahay maxaa ugu shaqo badan maxaa ugu wanaagsan wax risqa laga raadiyo an yaakula alrajulu min camali yadihi ko wa kullu baycin mabruurin iyo ganacsi kasta oo wanaagsan ganacsi baaliya oo qish iyo khiyaano iyo ribo aanay ku jirin ganacsi tijaara bayc mushtar wa kullu baycin mabruur waa risqa ugu wanaagsan oo la raadiyo bal waxay tilmaamaysaa aaaarta qaarkeed qaarkeed axaadiis yani tijaaradaas amaga bayc mushtarka inuu ku jiro risqa intiisa badan ee ilaahay subxana wa tacaala doomiisa ku saqay inuu jiro xagga tijaarada bimacnaa waxa weeye inta aad heli karto inaad baac mushtar ama business ama tijaaro aada ka shaqayn karto oo fikrado keeni karto ehm, inaad awooddaada geliso oo aadan shaqada aada qofku shaqaynayso keliya aadan isku hadin ama wadiifada waxaa wadiifada aanu qofku isku hadlayn risiqa ilaahay subxana wa tacala furan oo maftuux ah lidaalika hadda dadka adduunka markii la xisaabiyo waxaa la yidhahda hantida adduunka taallada dad yari gacanta ugu jirta dadka ugu faqiirsan oo ugu dadka ugu tabar yarna waa dadka shaqaalaha ah xoog shaqaala musha mushaharleyd mushaharleyd waa dadka ugu faqiirsan hantidii adduunka inteeda badan maxaa oo ganacsiga ganacsiga markaa shaqada waa shayga koowaad oo fakriga uu kaga hortagay islaam maraba dadku inay shaqaystaan kii beerfalaya kii xoologadaya kii suuqa aadaya inay shaqeeyaan inaanay fadhin caatil inaanay noqon bataalada ama unemploymentiga islaamku kasoo horjeeda xalka saddexaad oo islaamku kale waxa weeye zakada zakadaas sideed sinfi ayuu ilaahay subxana wa tacala u qeybiyey oo dadka fuqarada masaakiinta caamiliinta deeqabaha min sabiilka jidka ku go-ay hantida ka go-day waxaas dhan baa ay sakadu buuxinaysaa waana qeyb ka mid ah xoolaha dadka hantida shaqaystay ee qaniga ah laga qaaday oo xaq ah oo lagu celinayo dadkii faqiirka ahaa si ay u finaato oo aan mujtamacii looga saaro baahida looga saaro zakada keliya maaha xoolaha ay waajibisay islaamku si fuqarada iyo dadka baahan loo baahi jiro bal waxaa jira zakaatulfitri sanadkii mar martimaada oo ah waqtiga soonka ah waxaa jira nafaqo uu u waajibiyey dadka qaarkood qaraabada ah oo masalan qaraabadaada kuwa hoose iyo kuwa sareba kugu waajibayso nafaqado waalidka iyo wixii kor ah caruurta iyo wixii ay sii dhaleen ayagana aada maaragtay korkaaga ay saaran tahay oo waajib ugu tahay waxaa jira yacni qofka muslimka ah oo waxyaalo dembiyaa ku dhaca yacni fine so halkaan haddaad hadda ishaarada goyso cashuur iyo taxi waxbaa lagaa qaadayaa sooma islaamka waxaa jira waxay lahay kafaaraat iyo video labadaba wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala shareecada islaamka u waajibisay in dembiga sameeye laga qaado waxaa la saaraya shay faqiirka la siiyo ah, waxaad ku dhacday dhaarba maaragtay aan aan loo baahayn oo aad ka baxa kafaara guud baad samaynaysa maat icaamu casharati masaakiin ah, aw kiswatuhum aw taxriiru raqaba man lam yajid fa siyaamu alaaati ayaam kadib baa saddex maalmood samaysa ah, aladiina yudaahiruna min nisaa'ihim kuwa idahaarka sameeya laba bilood soom haddii itcaamu sitiina miskiina aw taxriiru qaba wahaakada waxaa kaleto oo kamid ah hadyiga iyo adaaxida iyo iyana sanadkii halka imaaneysaa oo fuqaradii iyo masaakiintii iyadana siinahay xalka afraad waxa weeye sadaqaad furan tatawucaada sadaqa tatawuca waa sadaqo waa hibo waa waqfi sadaqa jaariya ah oo qofku samaystay maaa zakaadkii wasiya dardaaran ka bixinayo oo ulu masalan oo ulu kaiir uy nabigu alay slat slaam xoolahaagii ulu waqfinaya xoolihiisii kii qaniga ahaa waa sadaqaad tatawuciya zakadii maaha waajibka ahayd sadaqaad tatawuca furan albaabkeedu iyana waasc yahay oo dhulka muslimiinta ah u ahayd yani dhinac badan oo xagga dhaqaalaha inay ka ka xusiso faqiirna la waayo wuxuu leeyahy ibnu jubayr oo rixlo kasoo galay andalus buu ka soo baxay yurub spain wuxuu soo maray dhulkan afriqiya oo maqrib morocco iyo jazaa'ir iyo eh, libiya iyo halkaas uu soo maray kadib wuxuu yimaaday masr kadibna wuxuu tegay eh, shaam dimashik kadibna wuxuu falastiin saas ciraaq intaas wuxuu yidhi dhulkaas waa rixlat ibnu jubayr sida ibnu batuuta oo kaleeto ruxlu qoray isagana kitaab qoray wuxuu leey intaas dhul aan socday qofka ardayga ah meel kasta oo uu tago wuxuu helayaa macadkii wax ka baran lahaa hooygii u seexan lahaa cuntadii uu cuni lahaa wixii gashan lahaa waa la sifaal qaada baa jirta iyo macaahid awqaafteeda naam masar baan imi saasoo kaleeto ardayda meel walba tegayaan qofka ardayga meel kastaa ka yimaado afriqiya ka yimaado andalus ka yimaado ya meelbuu tegaya jiifkiisii iyo cuntadiisii iyo isuna waynaya oo majaalan ah maxaa sameeyey awqaafta ya dadka muslimiinta ah ee wax haysta inay wax waqfistaan awqaaf sameeyaan ayay ku dhacday taasu waxaa qodobka shanaada ah oo islaamka ka hortegay kafaalatu bayt lmaal baytulmaal khasnada dowladda islaam oo kafaalo qaadaysa dadka baahan dadka waayeelka caruurta qofka shaqahaysa bulshada dadka baahan waxaa laga siinaa baytulmaalka had arrinkan welfaarka ah oo hadda yurub iyo maaragtay wadamadan hadda hodanka ah laga laga bixiyo ama soomaalidana ceyrta u taqaan oo badaha loo soo gelayo dadka muslimiinta a markay sameynayeen waa waktigii cumar ibni cabdilcasiis yurubna taariikhda inta laga hayo waxaa ugu horreeyey qarnigii toddobiyo tobnaad ee milaadiga ah bimacnaa laba boqol sano keliya ka hor laba boqol sano keliya ka hor in dowladdu ay dadka damaan ijtimaaciya siiso oo la oo la taageero dadka danyarta laakiin taarikhda anaga waxay noo sheegaysaa cumar ibn cabdilcasiis khilaafadiisii raximah allahu tacaala nin eh, ah eh, gobernatorayaashiisa oo ciraaq jooga baa wuxuu usoo qorayaa warqad wuxuu leeyahay sakadii waan qaybinay xoolihiina waan ta dadka fuqaradaa waan siinay masaakiintii waan siinay xoolo badan baana weli khasanadii dowladda baytulmaalkii ka buuxa maxaan ka sameeyay wuxuu yidhi dhallinyarada guurka u baahan oo aan heli karin masruuf bay ku guursan lahayn u guuri khasnad dawladda ugu guuri baytulmaalkooda warqad buu usoo qoray wuxuu yidhi dhalinyaradii o dhan waan ku guuriyey gobolka weli lacag badan baa khasnada ku jirta ya wuxuu ku yidhi qof kasta oo masalan ama mindoola ama saas waa inaad u samayso qofka haya oo shaqaalo ah qofka xanuunsan oo aad meesha ka kici karaysa waa u usamayso qof isaga ka shaqeeya caafimaadkiisa oo la joogo oo la socdo oo daawada siiya oo daryaala oo mushaahadkiisa aad ka bixiso baytulmaal wuu ka bixiyey weli xoolo badan ahaaday xalayaal yaa la jiro weli addoomaha arag dad addoommaha i ka xoray lacagto oo muslimiina cid kore qaaba baytulmaal ku xoreeyey khasnadii dawladdu ka xoreeyey weli lacag badan ba marka wuxuu usoo qoray nin isaguna jooga dhinaca waqooyiga africa oo gobernatoore ahba usoo qoray yani beledkaas mas-uulka ah zakadii cid qaadata ma hayo sakadii waan haynaa cid qaadata ma hayo laa faqiir walaa miskiin bulshadii muslimiinta waay dhexdeeda waa khilaafatu cumar bin cabdilcasiis waqtigiisa waqti kasta oo ay cadaalad dhacdan way dhacaysaa maxaa u sabab ah oo u noqon kara sabab alimaam abi yuusuf waa qaadi abi yuusuf baa la yidhahdo culimada islaamka waa weynidu ka mid yahay waa saaxib abi xaniifa khilaafadii cabbaasiyada horraankeedii iyo xooggeedii buu joogay oo ah wuxuu ku yidhi mar kitaabku uu qoray eh, alkharaaj waa kitaab dhaqaalaha dowladda soo gelaya uu ka sameeyey oo haruun rashiid uu qoray ayuu wuxuu ku yidhi ya amiir almu'miniin ina alcadla wa insaafa almadluumi وتجنب الظلم مع ما في ذلك من الأجل يزيد به الخراج وتكثر به عمارة البلاد والبركة مع العدل تكون وهي تفقد مع الجور والخراج المأخوذ مع الجور تنقص البلاد به وتخرب hadal qiimo qiimale waaye macnihiisa haddaan soo koob wuxuu leeyahay wuxuu yidhi xaakimku u qoreeyey amiirulmuminiinka sheekhu wuxuu yidhi cadaaladda iyo qofka madluumka ah oo xaqiisa la siiyo dulmigana layska ilaaliyo iyadoo ajar uu ku jiro haddana waxay kordhisaa nicmada iyo arsaaqada dowladda ayay kordhinaysaa waxaana badanayaa dhulka camiraadiisa iyo kheyraadkii shaqooyinka laga qabtaa badanaysa barakaduna waxay ku jirtaa cadaaladda ayay la socotaa oo haddii meeshii cadaalad ay ka dhacdo baraka ay imanaysa wahiya tufqadu maca aljawb haddii dulmi iyo xaqdarra ay timaadana waa la weyn barakadaas kharaajka ama canshuurta ama xoolaha la qaado inkamka soo gala dowladda maca aljawri iyada oo dulmi uu jiro waxba ma taraysa bilaa taas dhulkunba ku kharaaba beledka kharaab uun buursan meesha haddii dulmi jiro lacag kasta qaad canshuur qaad kan ka qaad ganacsato ka qaad waxba ma tarayso maadaama dulmi jiro oo cadaalad daro jirto waa hal bacaad lagu dhulka un baa ku kharaabay marka waxaan idhi risqiga oo la dalbo arsaaqda ilaahay subxaanah wa tacaala laga shaqaysto khayraad badan oo ummadaha muslimka ilaahay subxaana wa tacaala siiyey maanta iska mucadal lagama shaqaysto markaan shalay u soconay hadda magaaladan kaleeto dhulkaas jidka intaan soconno oo dhan dhulka labadiisa dhinac waa waa dhul laga wada shaqeeyey oo wada cagaaran oo wada beer ah oo xoola ilaa ishaaday ka qabato ilaa iswidin koonaha ugu dambeeya oo waqooyiga ahna aad tagtana ya kiruna soo maahay meeshu meelaha ugu dambeeya iyo uumiya waa tegay dhulkaa soco jidkaas intaad marayso hareerihiisoo dhami waa wada waa wada camirayna waa wada beera waa lawada beeraya waa la wada shaqaynaya innagana haddaad marto jidkaas dheer oo aad ka soo bilowdo berber aad tu tagto kismaayo ya sidii ilaahay u abuuray intiisa badan sidii ilaahay u abuuray ya been ma sheegin ninkii yidhi nebi aadam hadduu iman lahaa uu aqoonsan lahaa buu yidhi dhulkaan garan lahaa maxaa dhacay wax isbedelay maba jiraan ya dhulalka kale adduunka kale ma garteen laakiin yeman iyo soomaaliya uu garan lahaa maali siduu kaga tegay wey caruurtiisii wax kaloo isbedel kuma sameyn macnaha waxaa weeye marka shaqadana islaamku uu dhiirigeliyey zakadii oo sadaqaadkii iyo hibaadkii dowladdii iyo baytulmaalkii intaasba waxay la dagaalamayaan waxla-aanta iyo gaajada mujtamaca inay ka jirto waana xalka islaamka u sameeyey baldaanta islaamka iyo dadka muslimiintana maanta ay baahi u qabaan baahida markaa dadka muslimiinta ah ama fakriga ah ama wax la-aanta ah la sheegay waa baahi gacantu kasbatay ee ma aha baahi asal ah oo xididaleh maaha haddii ay timaado in kitaabka ilaahay loo noqdo oo dadku shaqaystaan oo cadaalad la helo oo dulmiga laga fogaado yaa oo dadku ay shaqeeyaan oo ammaana la yeesho oo si ammaano leh shaqada la guto kullu khayraadka ilaahay subxaana wa tacaala waa la cunaya cid faqiirana uma arken dadka muslimiintana way dhergi lahaan dhulkoodana way ku sugnaan lahaayeen ilaahay subxaana wa tacaala tawfiiqdana waafajiyo kitaabkeenana allah noo celiyo ummadda muslimkaana ilaahay subxana wa tacaala ha fahamsiiyo meel kastoo ay joogaan madaxdoodana allah waafajiyo oo ilaahay subxaanah watacaala fahamsiiyo ilahayna subxana wa tacaala dhammaanta bahayna waafajiyo sala allahu ala